waali wasalam ayuu baabkan u baab yahay xadid laba kun shan boqol iyo lix i kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay ramat lla ahbarana moxamed ibn sharo bundaar wa iqatun xaafid qala xaddaana yaxya bn saciid alqaطaan qala xaddaana sufyaan athawri qaala ahbaranii abu abu burda magii waxaa la yihahdaa burayd abu burda magii waxaa la yihahdaa burayd ibn cabdillaahi ibni abi burda waa iqatu yukhطiu qaliila can jaddi awowgii abu burdat alaslami eh, ibn abi musa alashcari weeyaane cafwan abu burdata ibn abi musa alashcari awowgiis waa can abi musa alashcari radia allahu tacala an ardaa can inabi nabig wxu ka sal slm qal nabigeen inuu yidhi ishfacuu war ergeeya oo dadka u ergeeya tushafacu halidinka ergeyeele wayaqdii wuu xukumaa wuuna fuliyaa allahu alla weyne caza wajalla calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa maa shaaa wuxuu doono oo khayr ayuu rabbiga rabbiga subxaana wa tacaala carabka nebigiisa ilahay ku fuliyaa xadiidkan in dadka in masaakiinta ah cidda wax haysata ninkan wax la siiyo roofkan waa baahan yah waa dhibaysan yahi warofkan waa xanuunsan yahay in la dhaha arrinta ayada ah waa ergeyn ergada ayada ahna waa lidinka aqbali oo bini aadamkii loo bandhigo ay aqbalayaan ilaahayna subxaanahu wa tacala agtiis waxay noqonaysaa mid laga aqbala adigana aljazaء min jinsi alcamal kuu noqoto qodobka labaadna ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrin uu fulin lahaa ama uu socodsiin lahaa amarka nabi maxamed uu bixi salى اllahu عalayhi waali waslem ayuu ilaahay ku socodsiiyaa saas ayuu nabig le salى اllahu عalayhi waaalihi waslem xadiidka laba kun شhan boqol iyo toddoba-iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam النasي a abarna haruun ibn saciid aleyli wa iqaة faadil qaala anbana sufyaan ibn cuyeyna can camr ibn dinar اmaki iqaة tabt can ibn munabih ibn munabih waa wahb ibn munabih waa iqa can akhiihi walaalkiis oo hamaam ibn munabih ninka la yidhaahdo waa ninkii saaxib الصaxiifa wuxuu leeyahay waraaq uu abu hurayra cilmi badan iyo axaadiid badan ugu qortay صaxiifat waxaa la yihahdaa hamaam ibn munabih waa صaxiix marka صaxiifada ayada ah saaxib الصaxiifa ayaa la yihahda waa صaxiix isna waa iqa weeyaan can akhiihi walaalkii hamaam ibn munabih waa iqa can mucaawiyata ibn abi sufyaan khaal almu'miniin waa ninkii aan ka hadli jirnayo wax badan a taqaanin in nabigeena salى اllahu alayhi wali waslm uu ahaa qora kaatib qora ayuu nabigeenu ahaa qur-aanka markii la soo dejiyey ragga kutaabta ahaa oo qur-aanka diiwaangelin jiray oo qori jiray ayuu ka mid ahaa waana amiir almuminiin reer bani umaya dowlad bani umaya waa ninka u horeeyey oo boqortooye iyo madax qabta ama khulafaa raashidiin ka dambeeyey sidoo kale waxyaabaha aadka loogu yaqaan waxaa ka mid ah alxilmu dulqaadka iyo wasakhaa iyo gacan furnaan iyo walxinkatu fi اlxukmi iyo inuu yahay nin aad iyo aad xagga xukunka iyo maamulka xugun wanaag iyo maamul wanaag lagu yaqaano lidaalika wuxuu leeyahay cibaaro macruufa oo la yidhaahdo uu yidhaahda beynii wa bayna الnaas shacra in arkhaw shadadtu wain shaddu wain shadduu arkaytu aniga waxaan ku maamulaa dadka un boqortooyada xabad kuma maamulo dadka Eh, hal nooc kuma maamulo waxaan ku hogaaminana waa tin tin adi ummad intaan leeg bashar oo nooc walba lah in tin lagu hogaamiye xukunku waa saas oo kale waxaan ku hogaamin waa tin oo kale timahan hal xabo ka mid ah ayaa dadka ay ugu hogaansan yihin haddii timta ayada marka meesha ay ka baxdana hoggaan waa dhumay marka wuxuu leeyahy inshadow haddii ay adkeeyaan oo ila jiitaan oon ark inay intay ku dhegeen ay gadaal u socdaan arkhaytu waa raaricini maxaa yeelay tin haddii laisa jiito maxaa dhici way go- wain arkaw haddii ay raaraciyaan oo ibxaashi aan dareem inay dabciyeenna si aanan loo marin ibxaasha shadaytu marka xikmad aad u cajaaib badan waa maanta arrinta loo baahanya ummaddan soomaaliyeed wax haysta dadka haddii ay soo istaagaano jirka yidhahdaan in xabad lagala daala ma aha in la dulmiyana ma aha in lagu daydana ma aha in la kala ronaado marka oo markay adkeeyaan ayaga loo yara dabciyo markay bahasha ku ciyaaraana muxuu aha jiidaana laga yara togo ninka ilaahay uu marka xugun iyo madaxnimo udhiibo waxaa weeyaan xikmadaas wax badan bay anfacaysaa weliba ummaddan soomaaliyeed waa ummad imtixaan ah xaqiiqatan nin walba waa madaxweyne nin walba nin nin ka caqli yar ama nin nin eh, inuu daba socda rabo waa libaax garab socda libaax waxay yidhahdaan mogtiis ma daba kaca <laughs> libaxda adag toban yihin waa isgarab soconayaan marka soomaalida waa saas oo kale waad aragteen laan fulaan madaxweyne madaxweyne kan kale kale waa yacni waad la yaabi marka ummaddaas noocaas waxay u baahan tahay ormayna mucaawiya mucaawiya waxyaaba aad ku xukumi jira ugu qiimo badna waxaa ka mid ahaa alcaطaa waالsakhaa wax bixin nin kasta waa ariiqa nabigeena sal ا slm ya ayuha الnaas aslimuu faina muxameda yucطi caطaa man laa yaksha اfaqr saasuu ugu shubi jiray marka waxaan kala jeedaa mucaawiya ibn abi sufyaan waa ninkaas radia allahu ta arda waxaadn ogaataan albaabka saxaabada nabigeenna caydooda laga soo gala waa mucaawiye haddii aad indhahaada saarto nin sayid mucaawiye dura waxaad ogaataa ninkaas shiica ogow ama shiicanimu ku socdo ogow ama mashiicaad lacag soo siisa ogow meel kale u raadin sayid mucaawiye nin dura haddii aad aragto waxaa weeye ninka isaga saxaabada u socda isaga wuxuu ka dhiganayaa sulam jaranjar uu ku gaaro bes ka dhiganaya isaga markuu intuu caayo adoo ahlu sunno ah aad kadibna aad madax u raaricis wuxuu u socdaa abubakr wuxuu u socdaa cumar wuxuu u socdaa cuثmaan radia allahu can jamiic marka saxaabada nabigeena waa khaطun axmar ciddii isku dayda inay hal saxaabi saa uta muxua uga hadasho dharbaaxdada waa inay ku taallo ilan edab ma lahan edab ma lahan wax aan caqli kale oo reeba oon dharbaaxda ahayna ma laha run ini sheegi qofka saxaabada nabigeena laa cawaanina maxamed cayna alai slat slam meel kale uma socdo lianna wuxuu rabaa inuu ku dhaha nimanka la yidhaahdo xawaariyiinta oo waxaa weeyaan nabi ciise man ansaari ilى اllah qaala alxawaariyuun naxnu ansaaru اllah nimanka iyaga marka la yihahda man khayru الnaas dadki intuu ilaahay abuuraya ugu khayr badan bacda ciisa waxay leeyihin alxawaariyuun ay leeyihin soo saa maaha nimankan shiicadana maxay leeyihin man sharu الnaas bacda الnabiy sal ه slam markaasay leyihin asxaabi muxamedin sal ه slam xitaa kristan waa keli dan kristanki haba dhama oo xawaariyiinta nabi ciise rumeeyey oo u gargaarayay waxay u arkaa inay wax ka fadli badan ayna jirin kuwaana inkaar qaboorinka fiir abubakar iyo cumar iyo cumaan intaasay mamarkuna alladayaan oo waa gaalo ay leeyihiin saxaabada dhanna saas weyaan intaana afar ka ahayn ama lix waxaa tirada yay usii marayaan ka bilaabayaan mucaawiye marka mucaawiye waxaa weeyaan waa safka hore ama afaafka hore oo laga difaaca saxaabada nabigeenna weligiin marka haddii aad artaan qof mucaawiye saasuu ahaayo kan kale oo sidcali la dagaalamayo intuu saas ahaayo waxaa weeyaan boqortooyuu bilaabayo kan kale ii sheeko weeyaano wax nabigeenna ayaa muxuu ahay habaaray oo wuxuu dhahay laa ashba alla batnaka calooshaada lama dharjiyo waxaa wey aawyaa lidhi cuntuu cunaya nabig wuxuu yidhi maa ashba laa ashba allahu batnaka waa xadiid saxiixa calooshaada ilahay ma dharjiyo macnaheeda maxay ta macaaya mis waa ammaan waa duca lidaalika nabigeena ala sl slam wuxuu dhahay ilaahyow qof kasta oon caayo sababtahu ama aan habaaro ama aan caayo ilaahw dembi dhaaf iyo darajo sarmarin ugu dhig saasuu nabig sal slam waa muslima soo ma garan marka waa maducay u tahay mise habaar bay uta macay bay ut bay uta waa ammaan iyo darajo kor yeelitaan haddii aad nin xun yahay waxyiga aloo dhiibi lahaa mid kale waxaa weeyaan waa siidiga nabigeena sala allahu alayh waali wasalam uma xabiiba binti abi sufyaan soo nabiga xaaskiis me ala sl slam weeyaan marka waxaa weeyaan intan futuxaad uu sameeyey inta khayraad uu sameeyeyna wax la koobi kara maaha marka mucaawiya abi waa ninkaas radia allahu tacala canhu arda ayaa wuxuu yidhi ana rasul rasulka al sl l slm qala wuxu rasuulkeenna ina arajula ninka yaa dhihi nabigeena adihi ala slam ina arajula qofka layas'alunii wuu iweydiini waxbuu iweydiisani wuxuu le nabi alla waxaasaan rabaa isi ahay hay yuu weydiisanay faamnachu waanu diidi ali laguma siina iska ta ma her nabigeena sal slm laakiin xikmad markay ku jirta uu dhihi jiray xikmadda waa halkaa noola sheegaya maxaan u yeelayaa xataa tashfacuu ilaa aad ka ergeysaan adinka maxaa ka dhalin marka hadii aad ergeysaan fatujaru kadib xataa tashfacuu fiihi ilaa aad ninkaas u ergeysaan oo fatu'jaruu fiihi kadibna adinka ajal idinka sii laba arrimood baa dhici tan koobaad ninka horta arrintiis buu gaaraya waa la siini laba jeer baa la siini tan labaadna adinka waxaa ajraad helaysaan inaad barataan midda kale waayuu baraya nabigeena sal slam wuxuu barayaa in ay isu ergeeyaan war masaakiinta ha la siiyo war kan dhibaysan ha la caawiyo war saa ha la yeelo imaam kuma xirno oo nin weyn kuma xirno oo rag kuma xirna oo dumar kuma xirna oo qof la yaqaana kuma xirna oo gaal xataa kuma xirna shafaacada loo shafeeca hadduu qofka dhibaysan yahayba muar hadduu yahay dhib u hay waana loo gargaar wa siiya wa kaa dhibays kelimatun tanfacuna wa tadarug soomaalida waa garanaysaano aabbow ya markaad rajow dhiilka loo buuxiye intaa udha bes soo ma hayn ninkii wiil yaroo muxuu ahaa aabbihiis hooye muxuu haaskiisii oo asaga anan dhalin la joogay markuu safar aday muxuu yidhi aabbo waxaad dahdaa eed waxaad u sheegtaa waxaa weeyaan rajow dhiilka loo buuxiye intaasun dhah marka adi miskiinka war hala siiy iska dhah adigana waaad heli karta kutu ajirna waa kadhargi asna dadkiis waa gaari waay baabu اlikhtiyaali fi الsadaqa marka sadaqada la bixina in lagu faantamo ayuu baabkan u baabiy amaba xoogaho la muujiyo cizat nafs qofku markuu lacagta dhiiba oo kale ho qabso uu yidhaahdo wixii ku soo arooray in tubdu sadaqaati fanicmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum sadaqada marka ikhtiyaalkaas maxayt inaad yani an yahuzahu inuu saa u dhaqaajiyo ood wa dee mar lacag aad u badan intuu bixina ama xoolo badan uu bixinaa qof aan waxa dan ka lahayn on ka baqayn camal qalbigiisa iyo gacantiisaba ay u muuqato laakiin isagoo muxuu ahaa saas saas loo ma bixisaa yani xaalad noocaas ma ahan taas xitaa qofka kaa qaadana waxaa weeya dhib iyo rafaada ku qaadana iyo wejigabax marka inaad si qurux badan asaga inaad ugu faantamaysa ma aha inaad cid kale ugu faantamaysana ma aha laakiin waxa inay yuftacul yihiin waxma ay ahayn oo kale u bixi waxaa la waxaa la yaaba niman la yidhaahdo oo liiga sheekay qolyahan qasiim sacuudiga markii moogta u qaybsamaa meelo gobolla u kala qaybsamaa koonfurtan hadda yeman xaggeed xigta iyo xijaaz oo hada makiyi madiine iyo daa'if iyo jidde iyo mandiqadaas dhexda ahoo qasiim la yidhaahdo iyo najdi oo riyaad iyo wadankaas xagga iyo sharqiyadaas muxuua ilaa baxrayn si xigta iyo meelo ayuu kala leeyay dadkana waa kala abica abicad soomaalidaas oo kale abicad maa laanlaankan hadda imtixaanka soo qolo walba muxua abicad gooni ma lahan waa saas oo kale waxaan kala jeedaa marka kuwaas qasiimka wadaad marka soomaali ah ayaa hay-adda la dhihi jiray hay aliqaaha may ahayd xafiiskoodaan fadhiistu dhahay xafiiskooda ayaa shaqaal laga dhigayo inaan lacagta iyo dharka ay aruurinaan iyo beriga de axootiyada ani waxaa loo soo diri jiro xaalada ay cuseed wa marka carabtan aad gurman jireen asuusta marka xafiisii xafiis ka mida fariisiyey meeshaan joogay kadibna wuxuu yidhi dadki dharay keenayaan lacagay keenayaan nin baa iska imaanaya markaas oday iska socdo oo qasiimiga waa dad marka adadag adag waa dad jirjilaa i baabkooda maaha intuu albaabka soo gala mudawac mudawac waxay dhahan wadaadka mudawac wayna haulaai alfuqara aladi yaquuluuna hum mawjuuduuna fi bosna wa fi somaaliya od hada milyan wadihim intuu ag soo tuur ataa gacanta kuguma siibay hal milyanoo bac ku jirta oo riyaal ayuu intuu soo tuura ogeya mxuu ah iska tegi xataa kuma soo fiirinay ficlan marka xadiidkan iyo kuwaas waa dad isla saas odhan mayna wallahu aclam waa inoo imaan doona marka fan oo kibir ima ahane waa qofki inuu mxu ah si sharaf la wax u bixiyo wallahu aclam xadiidka laba kun shan boqol iyo yani arrinta huwa an tahuzahu an yahuzahu hiya min السakخاء fayuعطiiha biطiibi nafsi isagoo naftiisa ay aad diib ugu t oo kan qaadana iyo kan bixina adigoo haddii wax lagu siiyo oo weliba fiican lagu siiy saad ugu farxay si ka daran ayuu u bixinaya saasuu ugu farxaya sidaa wayaan muhimadda haddi laba kun شhan boqol iyo sideedi kontonaad wa xadيث صaيح xasنة qala الimaم النسي أخبرna اسحاq بن منصور الكوسج wa ثiqة ثبت qala xadثna محamed بن يوسف الفiryaabi wa ثiqة فاضل qala xadثna أوزاعي سulayman أوزاعي alimaam cabdiرaحman أوزاعي imaamka أهل الشham weyaan عن yaحyى بن أbي كثير wa ثiqة ثبت يdلس وrسل qala xadثnي محamed إبراهيم بن xاriث التyمي wa ثiqة له أفrاad can bni jaabir cabdiraxmaan ibni jaabir alansaari weyaan amaba yuusuf ibnu jaabir alansaari can abihi abihiis waa jaabir ibnu catiik ninka isaga waxaa weeyaan waa waa saxaabi jaabirka waa saxaabi laakiin cabdiraxmaanka iyo yuusufka xaalkooda waa taqriiban un ad iska dhah mastuur meelahaas aadi qaala wuxuu yidhi qaala rasul sl wuxu yih sl slm ina min alhayrati masayrka ayuu ka mid ahaaday maa nooc yuxib اllaahu caza wajal alweyn uu jecel yahy masayrka waxaa ka mid ah nooc ilahi uu jecel yay wa minhaa ayuu ka mid ahaaday masayrka maa yubgid اllaahu alweyn wuxuu necbi caza wajal adinka maxaa idin qoran yubqidu mise yabqudu yubqidu yubqidu waxaan kale kulli toosiya khayr lahansiy waaya minha maa yubgidu allahu caza wajal wa min alkhuyalaa'i faanfaanka iyo xaragada ayuu ka mid ahaaday amaba noocaas qofki inuu xoogaho isyara maa yuxib اllahu alla weyne wuxuu jecel caza wajal wa minha ayuu ka mid ahaaday maa yubgid اllahu alla weyne wuxuu necbi caza wajal faama alhayratu masayrka miya iyo hinaasada allatii taasoo yuxib اllahu alla weyne uu jecel caza wajal faاlhayratu fi الriiba shaki haddii aad ku aragto reerkaada ama caruurtaada ama wax la mid a inaad ka qiiroto ama muslimiinta xataa aad ku aragto wax la shakiyo oo in laga shakiy keena oo daliil iyo caddaan amaba saansaantii ay muuqato inaad waxaad ka qiirooto ilahay aad buu jeceli subxana wa tacaala o wa ama alhayratu masayrka alatii taasoo yubqid اllahu alweyna uu necab yahay caza wajala faalhayratu fii hayr riba iyadoo wax ma laga shakiy iyo saansaani waxba oolin inaad muxuu ahaa uun maradaada ka cararto od qof todobaa ti arkan waa saasaa laga yaaba inuu tuugyaha dhici karta tanna dhilata laga yaaba ka inuu waxa weeyaan noocaas yahay laga yaaba oo ummaddii baadan muxuu ahaa ama kuwa dhawaan ama kaa fogaadin taas iyada waa khayre ilahay oo aad u necbi kaba soo qaad masaajidka ummadda ka wada buuxda soo ma haddii aad tiraad niyo kan i ag taagan waxaa weeyaan ash ma ahan weysadiisa xataa ma garat ama gabaraha basha iska socota oo tira watana warta ma fiicnagu ama wiilaa socda ma yani waxa noocaas ama diinta ilahi ku tumanaya wamaa ilaa dalika adoon waxaba yaraatay asaansaan aan haynin laakiin siddeed saac wiil meel xun taaganaad aragta waa ka qiiroota ama gabar meel xun taaganaad aragta oo safar ka imaada meelaha taagan jidadkaas soo wax laga qiirooda maaha marka rayba shaki soo ma nacam iyo wax lamidka de waaya wاlاkhtiyaalu khayraga iyo faanfaanka aladi kaasoo yuxib اllah lo inuu jecel yahay caza wajalna ikhtiyaar rajuli qofka inuu muxuu ahaa xaraga kibir u socda cinda alqitaal markuu gaala la dagaalamo jihaadka ku jira waa yna gaala tabardarri dacfi kaa muuqanin oo adigoo naftii naftaadi gacanta ku wada aad ka hor tagto kow wa cinda asadaqa iyo xilliga sadaqada aad bixinaysa in lagugu daydo sadaqada waa laba qaybood markii aad rabto in lagugu dayda oo dadka ay kugu daydaan inaad bannaanka soo dhigto ood si fiican adoo weliba geesinimo ay kaa muuqata ad bixisa taasaa fadli badan haddii ay mxuu ahaay aan in lagugu daydo muhiimada ay ahayna inaad qalbiga ilaaliso miskiinka ood si gooni usiiso oo dadkii aadan ku fadaxaynin taasaa fadli badan culimada lin wallahu aclam walikhtiyaal xaragada allatii taasoo ama xarag kibirka alladii kaasoo yubqid llahu alweyn u necbi caza wajal alkhuyalaau fi lbail baail aad weliba kusii kibraysa ama aad ku xaraga kibraysa taasuu ilaahay nacbiya subxaana watacaala xadid laba kun shan boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiis xasan marka sadaqada markaad bixinaysa marka adoo geesinimo lah oo isku kalsoono waxaan waxba ay kula ahayn bix xadid laba kun shan boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiis xasan qaala alimaam nasai alay mt abarna moxamed ibn sulaymaan axmed ibn sulayman ruhawi waa iqatun xaafid qala xadana yaziid ibnu haarun <clears throat> iqatun mudqinun caabidun rewasit qال xadثna hmaam بن yaحyى الcawdi ثiqaة caabid can qataada بn cam saduus الbصri can cmr ibn شhucayb saduq can abiihi waa شhucayb waxaa weeyaan saduq can jadihi cabdلlah بn cmr بn cاs radي الlah ta anهuma qal cbdلlah بn cmr qaala rasul rasul u sl slm kuluu cuna wataصadquu sadaqaysta walbasuu libista fii غayri israafin adinkoonan xad gudbaynin walaa makhiilaةi aanan faanfaan iyo xarre kibarin ku jirin marka laakiin si wanaagsan oo xaraga oo qurux badan u isticmaalama khiilada xariga kibirka iska ilaaliya baabu ajri khasini qofka makhsanka istoorhayaha ajarka ule ayuu baabkan u baabay idaa tasadaqa hadduu soo sadaqaysta biidni mawlaahu ninkii isaga u dhiibta hawsha ayada oo madaxdiisa ah ama sayidkiisa aha iskoor stoorka ad u hayay wixii yeelay haddii loo fasaxo sadaqay la yihahda sadaqada iyada u bixiyey ajar isna la-eg kii khaasin kii maaligi inuu hela ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun shan boqol iyo lixdanaad waa xadid صaxiixa qaala imam nasi a akhbaranii cabdullahi ibn haytham ibn cuثmaan laa ba'sa bihi qala xadana cbdiرaحman bn hdi waa imamki qala xadaثana sufyaan aلthawri can burayde bn abi burda ayuu la booday soo ma jeedaan ibn cabdillahi bn abi burda wa cabdillahi meesha ka maqan haddii kale waa cabdillahi midi qoran ma ku jira awowgiisu la aaday can burayd bn abi burdata burayd ibn cabdillahi bn abi burdata weeyaane waa iqatu yukhti qayl waan soo marnay an jaddi awowgiis abi burda waa iq can abi muusa alashcari radi allahu tacala an arda qala sir abu muusa qaala rasul rasulka wuxu uri sl slm almuuminu qofka muuminka ah lilmuumini qofka kaloo muuminka ah kalbunyaani dhis ayuu u yahay amaba bulkeeti iyo matfaali yashuddu adkay bacduhu barkiis bacdu marka kale haddii hal xabo dhagaxa oo kan dhagaxa dhismaha meel la keeno keligiis meel la dhigo muxuu qabani waa maya laakiin marka mid kale loo keeno saddexaad loo keeno toban loo keeno boqol loo keeno kun loo keeno dhab laisku shamintay waa kan guryahan ad laga samaysta dhista caadiga ah ula laisu keena iyagana hal xaba meel la joojiyo waxba matarays lakin waa laisqabateena guryaha laga dhigana cariishi ah laga dhisana iyo darse iyo waxbaa laga dhisa qofka muminka qof kalo muminka marka wuxuu yahay saas haddii marka ay muminiin saa isku yihiin ishaystaan awooddooda iyo waxqabadkooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda iyo diintooda adduunkooda waa toosi waay haddii laakiin mid walba meel istaaga meel gooni ku baktini almumin qofka muminka limin qof kalo muminka kalbuniya iyuu la tooyahay dhisma iyo dhis yashuddu u adkay bacdu barkiis bacdan barka kale wuxuu deliishanaya marka waxbixinta meel rafu uu deliishanaya xadiidkaas eh, ku xiga ama laftirkiisi wa qaala wuxuu yihi nabigana sal slam alkhaazinu qofka eh, storhayaha ah ama bangihayaha alamiinu ee aaminka asnajiga alamiin ee aaminka ah aladii kaas yucii bixiy maa umira bihi wixii la amray ayiban biha nafsuhu naftiisa ay iib ku tahay axad اlmutasadiqiina ku wax sadaqaystay mid ka mid weeyaan maan dhawaydan waxaan u tagnay wadaad meel iskuulla jooga iyo madraso waxaan nihu iskuul fulaan iyo madrase fulaan ayaa dhibaysan marka waxaan ka rabnaa hal macalin mishaarkiis inaad bixiso jazahu اllahu khayra wuxuu dhahay waan bixini dadaan ugu ergeyneyne iyo madrasaan ugu ergeyneyne waan bixini wuxuu u yeehi marka aan ku xasuustay ninkii khasnajiga ahaa wuxuu dhahay niyo dhegeyso dadkan ujeed ahaa markay bisha dhammaato oy kow tahay mishaarka macallinkaas waad bixinaysaa haddii aad meermeeriso ama aad dib u dhigto ama aad wax un samayso yowma alqiyaama adigu bay qoorta kuu suranta ogow saasuu ku yidhi wala axka musaliin aad baan ula yaabay xaqiiqatan wadaadkia marka aan maanta weydiiy maanta alyowm war wadaadkii meeshii wuxuu yidhi messenger loo qoray lacagtuu iisoo geliba dhag marka waa ajarkiisu hela sama ninkii wax ku adkayna ajarkuu heli kanna wuu heli ya waaya soo ma jeed alkhaasin qofka bangiga khasajhayaha alamiini aaminka ah aladii kaasoo yucطi bixiyo maa umira bihi wixii la amray ayiba biha nafsuhu naftiiso aad ayib ugo ku wanaagsan oon waxba ka arkin axad اlmutaصadiqiin mutasadiqayni labada wax sadaqaysa mid ka mid sadaqadii dhiibitaankaad ay dhiibibasa ayaad waxaa weeyaan ilahay ku siinaya kii horna waxba lagama taabanaya waaya baabulmasiri bisadaqa qofka sadaqada siraysta ayuu baabkan u baabaya waan ka hadalnayo sadaqada haddii aad qofka aan lagugu dayanayna inaad siraysato ayaa khayr badan xadii lagu shan boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجملي وثقة ثبت قال حدثنا ابن عبد الله بن وهب ثقة فقيه عن معاوية بن صالح الحمصي وصدوق له أوهام عن يحيى بن سعيد الأنصاري وثقة ثبت عن خالد بن بن معدان وثقة عابد عن كثير مرة الجملي وأسناء ثقة عن عقبة بن عامر البدري radia allahu tacala arda ana rasul s rsulken wuxuu yidhi aljaahiru biاlqur'aan qofka qur-aan kor u qaadi kaljaahir kan kor u qaada bisadqati olatoy almusir kan hoos u dhiga bilqur'aani qur'aankan kalmusir bisadaqa sadaqada mid hoos u dhiga ay mxuu la too yahay weeyaan yacni siriga qur-aanka mar in kor loo qaada loo bahan yaa jirta soo ma mar in hoos loo dhigaa loo bahan sadaqadana waa saas oo kale iyadana almanaanu bima acطa baabu lmanaani qofka ku gallad sheegashada badan bima aca wuxuu bixiyey oo saasaan yeelayo intaasaan ka soo badbaadiyo intaan bixiyo kaasaa ahaydo waxaanu la taagan inta waxaa weeyaan kaas waa imtixaan wixii ka so arooriyo baabkaan u baabiya qowlu macruufu wamakfiratun qowlun macruufun wamakfiratun khayru min sadaqatin sadaqatin yatbacuha adan ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay hadal wanaagsan oo waxba ku meydka o ilaha kuu yasiro ayaa ka khayr badan sadaqo aad bixiso laakiin dhib uu daba socdo ii galad sheegasho berig maoged meeshan ka badbaade ah, saasuu ahaayo kan kale ahaydo maanta laba iyo tobanka qof aad u tegi waxbaad ka wada hadlaysaan ama sheekaad gelaysaan amaba asaaweysaan markaas wuxuu ka sheekaynaya wixuu qaban jirin intaasuun qabtay hebelo saasay ahaydo kan kale ay ahaydo maanta war shuqul kale mahayd kuwa roba tageen ilaad u geystay kuwo kale aw iyo howlo kale iyo xataa talo kale aw imtixaan waaya xadidka laba kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid xasan صaxiix qala imam النasي abarna cmr an falas wa iqaة xaafiظ qala xadثna yaزيid ibn zrc wa iqaة tabt qala xadثna cmr ama cmar ibn mحamed wa iqة can cabdالlahi bn yasaar almaki maqbul can saim bn cabdالlaahi ibn cmar ibn الkhaطاab wa iqaة faqih can abi abis cbdلlah bn cmr bn khaطاab radi allahu taعala anهuma qal cbdلlah bn cmr qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm ثalaaثaة saddex laa yanduru ma ega allah alla weyne caza wajal ilahi ma xaggooda ma ega yowma اqiyamati maalinta qiyama alcaaqu liwaalidayhi labadii dhashay kan ku caasiye nasal اlah asalam alcaafiya wاlmaraة اlmutarajila iyo haweenayda sida ragga u labisato iwdayuuثu iyo kan dayuuska loo yaqaan dayuus anaga dayuusaan iska dhahna lakin dayus waa lola jeeda waxaa weeyaan qofka maxramkiisa iyo maxaarimtiisa xaaskiisa iyo hooyadii iyo gabadhii asagaa dhalay iyo walaashii iyo wixii lamidka oo xumaan lagu samayna ama hab si qaab daran ah oo wixii aadan dhag jalaq u siinayn kaas dayuuha la yihahda dayuud ayaa la yihahda weyn jannada ilahay ma galo laa yanduru lahu ilahay weyn ma ega caza wajala ilayhi yowma alqiyaamati maalinta qiyaama alcaaqu liwaalidayh walmar'atu almutarajila waddayuudu wa saddex laa yadkhulu janna janna alla ma galaan alcaaqu liwaalidayhi labadii dhashay kan ku caasiyey janna ma galo walmudminu cala alkhamri khamrada kan joogteeyana janna ma gala walmannaanu kan ku galad sheegta dadka bimaa acaa wuxuu siiyeyna oo la taaganna janno ilahay ma gala ayuu nabig sala allahu calayhi waali wasalam imtixaan wa adiga ilahay meequu ku siiya nicmaa allahu akbar oodan habta yani shukriga aan laga haynin waxaa ugu weyn nicmat alislaam waxaa ugu weyn inaad nooshahay waxaa ugu weyn inaad neefsanayso waxaa ugu weyn inaad wax arkaysa waxaa ugu weyn inaad aad ah, muxuaha wax maqlaysa waxaa ugu weyn inaad wax fahmaysa waxaa ugu weyn inaad waxaad cunta ay si nabad kaaga soo baxayaan waxaa ugu weyn inaad hordayso yacni waxaad aad koobi karto maahan maxaad ka bixisa biile inta ayada wax biil aad ka bixisheed nintaas waa dheeri awlaad aa lagu siini waaa lagu siini maal waaa lagu siini guri waaa lagu siini fulan shukrigeed aw tiaan rabbana laa tuaakhidna in nasina wakhtana mutarajila waa sida ragga ay ulebisanaysaa sida ragga ay ushallaysanay u lebisani lebiskeeda iyo waxaada kuwa sooma arkin muxuu ah xataa codka iska raadinaan aljaziira kuwa ka shaqey sooma arkin kuwa aljaziira ka shaqeey timihiyay sii daynaan markay sii degayaan waay wada banaysaanay sida raggii kooti ay soo xirnaano codki xataa way bedelayaan marka <laughs> waa ma nin nasal alla salam alcafiya waa batay ilaah hana badbaadiy xadii laba kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasi al akhbarna maxamed bashaar bn daar weeyaan can moxamed ibnu jacfar ogundar qaala xaddaثana shucbat ibnu xajaaj can cali ibn mudrik annakhaci waa iqa can abi zurcata abu zurca ibnu camr ibnu jariir jariir ah, albajali البجلي عن خرشة بفتح الخاء والراء والشين خرشة كل كر can kharashata ibn xur qiila lahu suxba wa huwa taabiciyun wa saxiix ana taabiciyun iqa can abi dar ifaari wuxuu ka wari radi allahu taala an nabi nabig wu sl sl qal nabig wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yukalimuhum alweyne ma la hadlayo caza wajala yowma alqiyamati maalinta qiyama walaa yandur i mana ego walaa yuzakihi mana ahiro walahum waxay leeyihin cadaabun cadaab aliimun xanuujiyo faqara'ahaa rasul nabg wqri sal slm faqaala abu darni wuxuu yidhi khaabuu way hogeen wakhasiruu way khasaareen khaabuu way hogeen wakhasiruu way khasaareen qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm saddex iyaga almusbilu izaarahu hoosguntigiisa kan raariciyo oo hanqawyada hoos ka mariyo labada hanqaw labada lafood kan hoos ka mariyo waahay tan labaadna walmunafiqu kan socodsiiya silcatahu badeecadiisii socodsiiyo bilxalifi alkaadib waxaan ka badna almanaan miya mise wadnaa almusbiru walmunafiqu silcatahu badeecadiisi qofka socodsiiya bilxalifi dhar alkaadib ee been walmanaanu caطaa'ahu io kan waxbixintiisa ku gallad sheegashada badan saddexdaasba ilaahay subxaana wa tacaala lama hadlo maalinta qiyaama ilraxma kuma eego mana ahiro adaab ay leeyihin xanuun badan xadii lagu shan boqol iyo afar lixdanaad wa xadii saxiixa qaala alimaam nasa ala sla mid waaba la gartay oo yacnii qofka wax bixiyey qofka eh, beenta ku dhaartay ku socodsiina waad ujeedaan kan kale waxaa weeyaan eh, isbaalka la imaaday amarkiiuba diiday kanna sadaqoba la bax sadaqadii wuxuu ka qaaday inuusan ilaahay subxana wa taala eegin una ahirin cadaab xanuun badan la mariyo nasal allah salama alcaafiya meelaad khayr ka doonaya mararka qaar shar kaaga imaanaya marka waxbaha bixin intaad muxuu sheeg sheegan leed si imtixaanka weyn aad qorta ula gelin hadii laba kun boqo laba kun iyo boqol iyo afar lixdanaad wa xadis saxiixa qala aimam sa abarna bashir bin khalid alcaskari wa iqatu yuqrib qala xaddatana maxamed jacfar weyaan can shucba qaala samictu sulaymaan wa lacmash can sulaymaan ibni mushir wa can kharashata ibn xur can abi dar alkifaari radia allahu taala qala wuxu abu dar qaala rasu rasulka wuxu uri sal slam alaatun saddex laa yukalimahum alweyna lama hadla caza wajalla yowma alqiyamati walaa yanduru ilayh mana eego walaa yuzakii man ahir walahum cadaabun aliimun cadaab xanuuja ay leeyihiin almanaanu kan galad sheegashada badan bima acaa wuxuu bixiyey walmusbilu kan raaraci izaarahu hoosbindigiisa walmunafiqu kan eh, ku bixi ku socodsiiya silcatahu silcadiis bilxalifi alkaadib dhaar been ah intaba ilaahay subxana watacaala uma naxariistamana eega xaggooda saasuu nabigila sal slm isbaalka marka iyo dharkan la raaricina anqabi hoos laga marina qof sarwaal xirtama jira ilaa inta badan waa imtixaanba sarwaalba qofka duu xirta waa inuu ama lalaaba kan ugu fiican oo iimaankiisa aad xoogan yihi haddii kale waaba un muxua markuu salaada galaa unbuu lalaaba inta kalena waxaa weeyaan <laughs> iska iska iska iska wataa oo waxaa kaaga daran yacni kabihii muxuu ahay wixii ay galaan oo dabadayaa ka go-iyo khasaarada iyo foolxumada ka raacaysa saasuna iska rabaaba la yaab wa dembi iyo foolxumo adduunku waa afaman zunya lahu suu camali wax kale maaha xaqiiqatan faman zuyiya lahu sua camalihi fara'ahu xasana qiilla looma waay la socdaya dad qiilu raadina waa jiraan culimada ka mid culimada ka mid oo qiilu raadina waa jiraan laakiin nusuustu waa cadda nusuustu waa caddahay laba cuquuba ayaa kuso aroortay midna waa naar mid in aan la eegin kan jiido kaas waxaa wey cuquubadda ugu weyn kana kudhici kaas waa kan wixii labadan qabo ka hooseeyana waxaa weeyaan fa finaari wa marka taas iyada waa baab cajaa'ib badan naam salaadiis oo ansixi tawada gelilahay waxaa wey culimada waxay leeyihin wallahu aclam nabiga inuu loo waxyooday inay weysada ka jabtay in loo sheega laga yaaba leeyihin laakiin laa shaka waan mukhaalafo ku jirun inkastoo dee culimo qabtaa jira waxay deliishanayaan markuu nabigan arrinkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiq ayaa waxuu sameeyey wuxuu dhahay nabi allow aniga hoosguntigayga wiiga raanacsadaa ilaa an atacaahadahu in waxaa weyaan aan israfaadiyo dhibo mooyane marka nabigeen muxuu dhahay inaka lasta adiga ka mid ma tiid min aladiina xadiidkii dhamaystirteen dadka khiyaalaha iyo muxuu ahaa iyo faanfaanka ujiida kamid ma tiid adiga waad la xarbinaysaaba xadiidkaana culimadu waxay uga jawaabeen waxay leeyihiin isagauba arbinaya qof w la arbinayo ka dhacayso arbina caatanimi wa ugeyba iyo si ay noqotaba dadka ataa isudhareeshima mogta nin wii la arbinaya waa okedeeden laakiin nin w marka horeba suraalkiiba dhaha warya waad yeri hanqawge horta intaan ka hoos marib dhaha oba horama soo habaysta ismalahay leeyihin iyo ninka aad ka yar harasana dhib waa kala duwan yihin laakiin haddii aad xaragan rabtaan oo lidin kari waaya hanqawga iska geysta wixii ka hoosey lakin faraa kala baxa ya rag waxaad arkaysa ayagana jilibkaad joog jilibka uluwahaas xadgudub waa usrat اlmu'min ilaa ansaafi saaq saaqa iyo lugta inta inta udhexaysa bartamaheeda wa meesha ugu quruxda badan ugu wanaaga badan dad marka waxaad arkaysaa jaamacad markaan joognay sunadiiala dabaqa leeyahay waxaa la geynayaa jilibka agtiisa la geynay marka jilibka la geey haddana bahalkii waa yar moogtahay khamiiskii khamiis jilib la geey waa aragteen ya marka jilib la geeye sirwaalkiisana jilib kuu jooga asna mogta sirwalki waa yar belef belef markuu saa yidhah marka xagashi waatan ba halkan iska tallaaba xagashi iyo meeshii marka xogaho yara ila cajaaib ma yara ya anqawiye anqa anqawiyaha u taga aqoga aqoga bogta waxay koo socon aqoga iska geysana kaas may waxaa la samayn aqoga al geysani ma wixii ka hoosey ka ilaali ad aqowga meelaha agaarkiis maarka waalimta ku qariyeen maay kadhib a ma waa taqriiban ya sheekh a a may may baashaan waa lafta soo taagan lafta taagan laftan a laftan ee hoos ka marin hoos ka marin laftan haddii lafta ay ku gaarta mati w dhoobnay waa kuu qarsoomeen waxmaba jiraba intaanoo lagu ogeliy wax dhibaato ku sugan ma lahan laakin adi hanqawgoon mxua hoose ka aadin meelaa iska joog tafsir miskiin maaa tia macduur shek dad dad u baahnaa jiro oo ilaahayna u baneey oona xaragadoon ay ku jirta inay waxooda qarsadaan dadka qaar oo lagooda ay yara maogta qaarna waa isku yar dhuuban yihiin marka wixii kuu banaan xaragada dhib ma lahan iska xarago oo ilahay kuu baneey ishkaal kuma sugna naam tafsir miskiin qofka miskiinka oo la fasir ayuu baabkan u baabiyey muxuu maskiin xadiidka laba kun shan boqol iyo toddoba konton kow iyo toddobaatanaad waa xadiid shaadun biziyaadati iqraw iqraw intaan ka ahayn xadidku waa saxiix laakiin iqra'udaas ayuu shaad ku noqonaya qaala ah. ya ma bood bismi اllah <laughs> ashirka inaad degdeg u dhameyn rabey wax kale maaha waxaan u booday meel ama dhaweynba baabu raddi saa'ili qofka qofka wax weydiista in la celiyo oo waxaa weeyaan waxba aan la siin ayuu baabkan u baab yahay wixii ku arooray iyo habka lagu celina hadii aan wax loo helin xadidka laba kun shan boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasi axbarna harun cabdillahi alxamaal waa iqa qaala xadaana misayli xamaal sooma qala xadana mcan ibn ciisa اqazaaz wa iqat tabt qala xadana malik bin anas imam dar hijra xa xadiidku taxwiili min jadiid soo bila imaamka nasa'i aleh raxmat ullah wa akhbarna qatayb bn saciid can malik can zayd bn aslam alcadawi wa iqatu yursil can abi bujayd alansaari cabdiraxmaan ayaa la yidhahda mukhtala fii suxbatihi can jadatihi ayaydiis oo abu bujayd alansaariya radia allahu taala ana rasul rasul sal slm qala rasulkan wuxuu yidhi rudduu warceliya asaa'ila qofka wax idin weydiista wax un u gacantaaga walow biilfin maxaa idin qoran ilfiga waa qoob qoob ari amaba baashaan yaro qoobkaan yaro muxuu amaba eh, yani dilaalinta yar wax weyn maaha xataa aan bala culinba waa wax un haba yaraadeena waa aha fii xadiid haaruun haaruunna riwaayu lahaa iyo ariiq qutaybana ariiq ayuu lahaa haaruun wuxuu ka daray maxaa idin qoran muxraqin muxraqin waa maxaa idiin qoran muxraqin mis muxraqin a bifatxi ra wa ra'dan hoos dhaban ayadna ka tira meesha walow biilfin qoob ehe oo muxraqin la gubay oo la gamaariyey haba ahaadee wax un walow bishiqi tamra oo kale qofka aduu marbas ku weydiiye wax un raadi xataa biyahan tobanka shil haddii agtaada yeelaan wax un wax unaad ku noqdo soo gaanta gacmo maran hadirin ayaa nabigeena ula jeeda koleyb wallahu aclam baabun man yus'alu walaa yucطi baabun man ayuu baabkan u baabahay yus'alu wax la weydiisto walaa yucطi aanan bixinayn wuxuu aba heli karaa mana bixinay yuxadid soo ka warramay can abihi abihiis oo ah xakiim ibnu mucaawiya waa saduq can jaddi awowgiis mucaawiya ibnu xayda oo saxaabi jaliil radi allahu tala qa wuxu yihi samictu xakama rasulai kama sl sm qul isagoo le laa ya'ti uma imaada rajulun nin ama qof mowlaahu qofkii isaga sayidkiisa ahaa oo madaxda u ahaa yas'aluhu uu wax weydiistay min fadlin dheeri oo cinda waqtis ahaaday wax ka dheeri ah weydiistay wax fulaana dheeri au yara bahana yidhi ma jira oo fa yamnacuhu kadibna uu diido iyaahu isaga u diido ilaa haddii uu arrinkaas sameeyo duciya lahu waxaa loogu yeehay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shujaacun mas iyo abeesa aqracu ee madax diiran yatalaaqu yatalamadu markaasuu leefleefaya fadlahu haraagiisa alladii kaasoo manaca uu diiday yacnii isagii meel buu saari haraagii u diidayna uu leefleefi wax asaga meel u qabta ma noqonayo marka qof marba wax kaa ulah oo niyow amaad wa kug aad ku dhaantaa kulao adiga daba socda adigana wax un aad ku dhaanta haba yaraadeene un haka tegin haka tegin marka qisasta dhacda waxaa ka mid ah adigoo maalinta iyada xoogaho yarjeebka ay kugu jiraanoo wixiina ay kugu yaryar yihiin saxiixun saxiixun saxiixa ayaa qof jidka waxaa ku istaagay qof miskiin ah qof miskiina ah. aniga igu dhacday qisada iyada mar meeshaan muxuu ahaa salaada waxay ahayd aan filayaa cisho inay ahayd aan filaya markaa dersi ka baxay ayaan meeshaan baabuur iraa watay oo muxuu ahaa waa fourteenki meeshaan aan ka baxay jeebka waxay ugu jirta marka laba boqolo shil laba boqolo shil ugu jirta marka waxaan u socdaa marka aan deganahay xaafad fog donhom marka canug yaroo marka oo hooyadii umal ay ku tahayna gaarigu ii saaray oo aan sii qaaday nin marka meelaha kuwa shaqaala jooga ka mid aho mararka qaar wax u taagi jiray ayaa meeshii istaagay una bartay moogta inaan waxun u taagin marka waxaanisoniyo jid dheeraad maraysaa canugna waa kula socday islaan maxaa umal ah waxaad yeeli bal kuwaan caawa iska yaraa jidka muxuu aha waxaan kugu qabsaa iskaga dabartii iska labaan boqol dhiman hore iskaga soco isagoo saa ii fiirin aan ka tagay jidkan horuma ayaan maray jaamaan galay nairobi muslim academy laabkiisaan iligr meelaha lisa ahayd aan soo maray meel garashyo badan oo baabuurta lagu hagaajiyo hadda way waxma aqaanay weli jiraan in kale jidadkii alla hagaaji hadde ayaan soo gaaray markaas jaaban gale gaarigina waa gaari cusub wax cilad ahon ku ogsoona haba yaraate ayna jirin bas waxaa weeyaan eh, gaarigii saan u soconnay jaamaan gale jaamki muddo yar kadib gaarigii uu iska daba dam weligiisna gaari damay maha iska dam bisbillah soo jiraan meeshiina baabuurtii way dhaqaaqe way dhaqaaqe way dhaqaaqeen jidka waa furmay aniga iyo waxa issoo harray marka garashyadii iyo nalka laga wada dansaday wixii joogay oo meeshu uun shaqaalihii iyo wixii ay soo haray maxaan samayna intaa jaam ku jira labada boqol waan baxay cabitaan iyo waxbaan muxuu intaan ayaan ilmihii wax ugu soo qabtayoo waaba iga dhamaatay mar baa i dhamaatay aba gacanku maahay haye warsee wax yeela bismi اllah mar dambe waan fikray waaan dhahay war meeshaan caawa un xaalad adagaa dhacday marka alla rabbi yastur waxaa iga ii muuqda marka taqriiban masaajidka eydka oo kale intaas ayaa waxaa iga muuqda meel bangi ah iga muuqda laba marka kuwii tuugada isu diyaarinaya hawsha isu diyaarinaya ka mid ah ayaa marka aan iri kuwa wax yeeli ku shaqaysa waxba war maha la socda markaasu gurba kuja si canaan weliba ay ku jirta intaan canaanteen kuja soo ordan tig tig tig sugmayo gaari ri gaarigan waay leeyi ninkaa lacaga ah caawa ka rajin doona kumina ma haysta nafteeda badbaadinaya way riixeen way rieen way rieen meeshii bangigii markay la simeen ayaan sterinka laiga albaabkii muxuu ahaa derbi waa udhisnaa albaaba m derbi waa udhisnaa albabka u furnaa meeshia markaan gaariga aan kula cararay dala kula cararay markaan meeshka aan ku yidha santeynaysaana mimisina besa wa shilin oo gacan ku hayaaba yaraatay waa runtay dimcaan samayn waba ma hayaba shukran waa idin ducayna irirya waa iga tageen intaay igu bilaabeen aan ku bilaaba mogta inta ayaga muxuu ahay aynay dhicin ama ay ibillaqaysana ayaga aan billaqaysan xoogoodi ma banaanta mise ma banaan waa baab kale marka qodob qodobkaas u ahaa kadibna nin walaalkay aan la hadlay ku war yo saas ay qabsa meeshaas aan ku xayiranahay waxad yeeli bal soo ordo kaali badbaadi waxun baabur i keen baabur soo qaata marka saaxiibkiisu ka soo qaata uu soo orday markuu soo mara muxuu ahaa meeshaan mataqaanaan meelahan efosk hortiisa ayuu matatu baalla u qaaday qub qurdadub imtixaan badana arkaysaan marka qisasta maqfasulqasaso adii mark isagii lacagay qolyo matatu ka qaateen gaarigii oo dee qurdaqudbahoo dee afka dhan ka burbursan ayuu meesha igu keenay bes isagii marka uu soo noqday taatudii aan qaatay adig waaan oran oran kaga daalinaya waaan qaatay baabuurka ka qaatay waxaan oran kaga daalina waxaan kala jeedaa gaarigii subaxdii markaan u imaadnay uma baahani in wax kale horay u ka shidno walaa shay xataa dhaqaajin xataa uma baahani marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qof adiga aad wax ku dhaanto oo isagana wax kaa fila ka tallaabqaadka aad ka tallaabqaato waxaa laga yaabaa baabuurka miyaan ku hagaajinay kii burburay lacagaad u badan dhowr kuna ilaa labaatan kun lacag gaarisaan ku hagajinay ka badan intaa tuudi wax ku bixi waktiga lumay miiqaa socod meesha gaarnay marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qof muslim ah ama gaal ah ama raxima ah, nooc kastaba ahaada oo wax aad ku dhaanto wax kaa ula ama waxama weligaa ka tegin hadaad siin karto ood wax un ku dhaanto waxba kaama dhibaysa waxbay kuu kordhin waay wahal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum dars fiican bay ahayd marka berigaas darsi aad u fiican u ahaa ninka asaga u dhinta allah naxariisto ninka waxaan sheegayaa oo wax igu ulay aakhar rabbigiisu aaday allah naxariisto waayahay baabu man sa'ala allaha baabun man sa'ala qofkii weydiista bilahi alla caza wajal wax ku weydiisto selyeli iyo baabka nubab xadidka laba kun shan boqol iyo iyo todoba iyo lixdanaad waa xadid صaxiixa qaala aimam nasai alي mat xadaثna akhbarna qutayb bn saciid qala xadaثna abu cawaana alwadax bn cabdillah yashkuri can acmash can mujaahid bn jabr can ibn cumar radi allahu tacala anhuma qala abdillah bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal ll slm man istacaada biاllah alla weyne qofka waxaa weeyaan magangelye ku weydiisto oo ilaahay igu badbaadi ku yidhaahdo igu badbaadiya faaciduhu badbaadiya waman sa'alakum qofka midinku weydiis bilahi alweyne magaciis facuhu siiya waman istajaara qofka mangala bilahi alweyne inku magangalo oo inaad badbaadisaan mangelisaan magac alle inku weydiista faajiruuhu badbaadiya waman ataa ilaykum waman ataa qofkii idinla imaada ilaykum adinka macruufun wanaag oo wanaag idin sameeya nooc kastaba ahday fakaafiuuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddii aadan helin waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya xataa taclamuu inaad ka ogaataan ama aad ka malaysaan an qad kaafa'tumuuh inaad u abaalgudeen baabun man sa'ala biwajhi illahi caza wajal qofku wejiga alla wax ku weydiistay baabkan baab haduu kira qofki ilahay wajigiisan kugu weydiistay yeeli xadii laba kun shan boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiis xasana ma banaanta midda kale mis ma banaana qala alimamu nasai alamtul akhbarna maxamed bin cabdillah al sancaani wa hiqa qala xaddatana muctamir bin suleyman qala samictu bahz ibn xakiim yuxadis can abihi can jaddihi qala wuxuu qultu waxaan iyaa nabi ilah nabi allow maa ataytuka ma aanan kuu imaanin xataa xalaftu ilaa aan ka dhaarto akara min cadadihina tiradooda in ka badan liasaabici yadayhi labadiis gacmood farahooda ayuu ula jeedaa toban jeer wax ka badan ula jeedaa eh, bimaa bacaaka ilaahay wuxuu yidhi aan ku noqdo marka haahay yaa nebiylahi nabi allow maa ataytu kumaan imaanin xataa xalaftu ilaa aan akara min cadadihina tiradooda farahan tiradooda in badan liasaabici yadayhi ayuu ula jeedaa gacmihiisa labadiis mxu gacmood farahooda ula jeedaa eh, an laa atiika inaan kuu imaanin walaa atii diinaka diintaadan aanoo imaadin oonan rumaynin intaas anoon ku dhaarin kumaan imaanin o wainii ana kuntu a imraa baan ah waa soo madha xadiidka laa caqilu shayan waxna ogeyn oo jaahil ahaan iska ahaa ilaa maa callamanii allahu warasuulahu rasuuluhu rasuulkiisii all alla iyo rasulkiisa waay baraan mooyane wainii anna as'aluka waxaan kuweydiin weydiinayaa biwajhi illaahi caza wajalla wejiga alla ayaan kugu weydiini o bimaa bacaka rabuka rabbigaa muxuu kula soo diray ilahay wejigiisaan kugu weydiiye muxuu alla kula soo diray qalaam islaamnimada qaal wuxuu yidhi qultu a wamaa aayaat islam islaamka calaamadiis maaa ka mid ah? qal wuuu yidhi an taquula inay tiado tidhaahdo aslamtu waxaan u hogaamiyey wejhi wejigayga ila allah alla weyne caza wajal watakhallaytu wax kastoo ilaahay ka soo harayna iyo islaamnimada ka soo harayna waan ka tagay oon ka dhexbaxay watuqiima asalaat salaadda aad ogtid watu'tiya zakaa zakada aad bixisid kulu muslimi qof kastoo muslim calaa muslimi muxaramun dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa kulli xaraan ayuu ka yahy weyaan akhawaani huma akhawaani weyaan waa khabar mubtadiis uu maqan yahay huma ayaga akhawaani waxaa weeyaan waa laba walaal labada qofa muslimiinta weyaan nasiiraan isu gargaaro laa yaqbal اllaha lweyn ma aqbala caza wajal min mushrikin qof gaala bacda ma aslama markuu islaama kadib camal camalka ma aqbala an yufaariqa ilaa an yufaariq aw yufaariqa aw bimacnaa ila aw bimacnaa ilaa ma xasuustaan laastasilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabirin awdan waa ti bimacnaa ilaa ahayd ma arkaysaan waaya min mushrikin bacda ma aslama aw yufaariqa ilaa an yufaariqa inuu faaruqa ilaa amaba ilaa yufaariqa inuu faaruq almushrikiina mushrikiinta ila muslimiin usoo faaruqa yani qofka gaalada ku dhex islaama inuu mar ka soo hijroodo muslimiinta ood u yimaada ayaad nabigeena boorina calayhi الsalaatu wasalaam sidaa weyaan marka marka maxalushaahidka waxaa weeyaan wuxuu yidhi nabi allow waxaan kugu weydiinayaa arrinta ayada ah wejiga ilaahi wa tacaala islaamnimadii ku weydiinayaa inaad ilahay soo diro weydiinaya uu hubsanaya laakiin ilahay wejigiisa wa kugu weydiista waasi qofka haduu yihah ma banaanta ma banaana ma banaanta mise ma banaana su-aasha tale taas wa haye culamaad le waxaa soo arooray laa yus'alu biwajhi اllaah hayru اljanna wejiga ilaahay waxaanaan ilaahay jannahan laguma weydiista waa daciif xadiidkaas horta xagga dhigtkaas laakiin xadiid sugan oo abraani fii macaajimihi ugu soo saaray ayaa nabigeena wuxu le sal sl mancuunu man sa'la biwajhi illah qofkii wejiga ilaahay wax ku weydiisto waa malcuun see la yeelay marka see loola jeedaa culimadu waxay leeyihin wallahu aclam arrinka isaga waa dadka qofka isagoo dan u haynin dad soo ma jir iska tuugsada iyaga oonan xaajo lahayn nabigan uu sheegay ala sl slam maalinta qiyaama iyagoo wejigooda uu hal diir saarnayn walaa maqaar walaa hilib u saarnayn imaan doonaan soo maha kuwaas ayaa loola jeeda ay culamada ku fasiraan wallahu aclam qaarna waxay maya saas weyaan baabun man yus'alu biاllahi caza wajal man ayuu baabkan u baab yusalu lagu weydiista bilah alla weyne magaciisa wax lagu weydiista walaa yucطi waxna aan bixinin wixii ku so ror ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wa xadid saxiixa qaala alimamu nasi a abarana moxamed bn rafic alqushayri wa iqatun caabid qala xadaثna ibn abi fudayk moxamed ismaaciil wa saduq qaala anba'ana ibn abi dib moxamed bn cabdiraxman ibn abi dib wa iqa can saciid ibn khaalid alqaaridi wa saduq can ismaaciil ibn cabdiraxman alasadi wa iqa can aطa ibn yasaar wa iqat faadil saaxib mawaaciid بن cabaas radي الlahu ta anma ana rasul rasul sl sl rsulkan wuxuu yidhi alaa أkhbirukum ma idiin sheegaa bkhayr الnaas dadkan ugu khayr badan manzilan boos ahaan u khayr badan qulnaa waxaan idhi bala ya rasul rasulka allahu ha inaad noo sheegto ad noo sheegin iska daay noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg qaala wuxuu yihi rajulu nin oo aakhidun ku dhegan bira'si farasi faraskiisa madaxiisa ku dhegan fii sabiilah jidka alle ku jihaada caza wajal xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto oo isagoon dagaal gelin uu iska dhinto aw yuqtal ama la dilo uu shahiido ukhbirukum waan idiin sheegayaa biladii ki ukhbirukum idiin sheegaadha biladii ki yaliihi isaga ku xiga qulnaa waxaan ihi nacam yaa rasul rasuulka allow qaala wuxuu rajul waa nin oo muctasilun ku keli noqday fii shicbin wadda buur korkeed ku taalla ama meel buuro dhexdooda yuqiimu asalaata salaada ooga wa yu'ti zakaata zakadana bixiyo wayactazilu ka fogaada shuruura annaas dad shartooda ka fogaada waa xaalada markay dhacda harajka iyo qatliga iyo fidnada markay badato kow ukhbirukum idiin sheega bishari nnaas dadkan ugu shar badan in sheeg qulna waxaan nacam ya rasul rasulka noo sheeg qaala wuxuu yidhi alladii kii yus'alu wax lagu weydiistay billaah alla weyne caza wajalla walaa yucطii bihi alla magiisa wax ku bixinayn kaas weeyaan ilaah baa idinku weydiistay waxaysiiya hadduu qofki yidhahda meel loo leexda haddii ay faaruq aata waxba adan hayn war maba jira mogta laakiin haddii kale waa inaad muxuu aha gacanta isla raadis meesha wax jireen haddii kale khatara la geli hada wallahu aclam wa sal allah sl abdi rasul mustafa